الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waayahay waxaynu ku jiray jawaasim الficl الmudaarc ficilka mudaarc jawaasimtii jasminaysay jawaasimta ficilka mudaarc waa laba qaybood labada qaybood waxa weeye qaybtii ficil keliya jasminaysay iyo qaybtii labada ficil jasminaysay waxaynu ku jiray qaybtii ficilka keliya jasminaysay waxa ugu muhiimsan qaybtaasi waa afar adaad weeye <clears throat> adawaadkooga ficil keliya jasmiya <clears throat> waxa weeye afar afartaasi waxa weeyaan labadii aan hore usoo qaadanay lam iyo laa anaahiya iyo labadii darsigan aynu ku qaadanay oo ah lammaa iyo laamulamr afartaasaa ugu muhiimsan ajrumigu wuxuu ka dhigaa lix wuxuu ku soo daraa lam oo hams laga horeysiiyey hamsatulistifaam la soo geliyey oo alam noqota iyo lama oo hamsadaa la geliyey oo alama noqota laakiin taa culummada badankoogu ma tiriyaan labadaasi lannahu lam oo hamse la soo geliye alam lama oo hamse la soo alama waa isla lam iyo lamaadi marka markaynu labadaa ka reebno labadaa markaynu ka reebno waxa weeyaan mxuu ahaa waxay noqonayaan kuwa adawaadka ficil keliya jasbiya ee ajrumiguu lix ka dhigo markaynu alam iyo alammaa ka reebno waa lam iyo lamaadiyo amse la soo geliye waxa soo hadhaya afar waana afartaas afartaasi waxa weeye lam iyo lamma oo isku eg macaan ahaan isku dhow laakiin ku kala duwan lamaada nafyigeegu inuu yimaado ama uu soo dhowaado oo mxuuha uu yahay nafyigeegu yani ilaa hadda uu soo gaadhayo markaa la hadlayo weli maa samayn weli waxaa maa samayn weli ay la socoto bal lamaa yaduuquu cadaabii macnaheedu waxa weeye weli cadaabkayga may dhadhamin welidaa waxaa ku jira in la sugayo haddii aad tidhaahdo muxuu ahaa hebel u u baxay welina ma soo noqon tidhaahdo kharaja walamaa yacud aad tidhaahdo walamaa yacud macnaheedu waxa weeye waa la filayaa inuu soo noqdo weli ma soo noqon waa la sugayaa weya qofkaas inuu soo noqdo bal lamaa yaduuquu cadaabii waxay dhahan culummadu tawaquc baa ku jira ilaahay subxana wa markuu leeya weli cadaabkayga may dhadhamin waxaa ku jira macnaha laga fahmaya way dhadhamin doonaan marka lam iyo lamaa iyo laamu lmri iyo laa annaahiya labadaas wey afartaas wey laamu اlamri iyo laa annaahiya iyo lam iyo lamma afartaas waxay jasmiyaan min hal ficil ayay jasmiyeen macnahoogunbaa muhiima afarta mid walba macnahooga markaad icraabaysana inaad macnaha ku darto laada naahiyada waa soo maray waa laa naahiya macnaheegu waa naayi waa xarfu nahyin wa jasmin xarfu nahyin wajascin ha samaynin ha cunin ha bixin ha cabin ha hadlin laa tatakalam laa takhruj laa taakul laa tashrab waa ha samaynin laamuamarkuna way ka soo horjeeda waa amar kaasi wuxuu ahaa ha samaynin laamuamarkuna waa samee litaakul litashrab litaqra litakhruj litatakalam waa samee hadal cun cab amar weeyadu de amarka ilahi noocan ma way kala duwan yihin iska soo horjeedaan baa amarku waa samee nahyiguna waa samaynin midna waa naahiya waa xarfu nahyi wajasmin laadu midna waa mxuu ahaa xarfu yani laamu lamri weeye xarfu amrin wajasmin baa la odhan laha xarfu amri yani laamu lamri baa la iska idhaha wajasmin laamu amrin wajasmin baad odhan karta laam amarna faa'iidaynaysa weeye ficilkii mudaaricna jasminaysa marka labadaasi macnahoku sidaasay kale midi waa nahyi midna waa amar waxa kale ku kala duwan yihiin midi waa laa laa taakul laa tashrab laba xarafay ka koobantah midna waa laam keliya oo la hoos dhigo li litajtanib liyaftax liyaqra xaraf keliya waa laam keliya midna waa laa lam iyo lamaana xagga macnahana waa isku mid camalkana waa isku mid mid walba waxaad odhanaysaa xarfu nafyin wajasmin labadoodaba nafifada afartaa aynu halkaa ku dhaafno waa afartaasi waxaa inoogu dhammaaday labadaa halkanuu ku sheegay labadii hore waa isku soo geynaysaa kuwii ficil keliya jasminayey qolada laba ficil jasminaysa oo uu labiyo toban kaaga dhigi doono labiyo toban mid keliya aynu ka soo qaadannay waa darsigeenna aynu oyn bilaabayna lakiin intaynan darsiga bilaabin tamaariintaan dulmaro ee halkaa ku taallay tamriinka koobaad wuxuu yihi ضع الأفعاaل المضاaرcaة الآتية في جuمل المفيدة وأdkل عalayha lma وضبط أwaakhirha afcaashan mudaarica waxaad soo gelinaysaa jumla ayaad gelinaysaa dabadeedna lama ayaad la xidhiidhinaysa ama aad soo gelinaysaa akhirkana waad xarakaynaysa waxay noqonaysaa markan lama soo geliyo iyagoo sidoodaasa lama yusaafir lama yaqra lama yuuqid lama yati yati xarfucilaha laga tuuraya lama yansa lama yafham lama yasfu waxay ficiladani iskugu jiraan waa ficilo mudaarica laakiin waa صaxiix اlaakhir iyo muctal اlaakhir صaxiix اlaakhirka markaad lama soo geliso ama lam waxaa lagu jasminaya sukuun lama yusaafir muctal اlaakhirkana waxaa lagu jasminayaa xadfu xarf اlcila sidaynu soo maray xarfu cila aad ka tuuraysa yatii yati bay noqonaysa lama yati yansa yansa lama yansa yasfu lama yasfu tamriinka labaadna waa noocaasoo kale laam اlamr unbaad soo gelinaysaa daci afcaal اmudaaricati اlaatiyati fi jumal mufiida وadkhil calayha laam اlamri wabid awaakhirha yadcuu yadcuu buu ahaa liyadcuu buu noqonaya liyadcuu yamuru liyamur yafiru liyafir yasmacu liyasmac yarmii liyarmi yantabihu liyantabih yardaa liyarda التمرين الثالث اقرأ الأمثلة, الأمثلة الآتية وضع لما بدلا من لم في كل مثال يصلح فيه ذلك تصالياشا أخري lama dhig halka ay lam taallo lam waxaad ku bedeshaa lama tusaale kasta oo ay saalix u tahay in lamaa la dhigo meesha lam ku jirto lam nadhab ila alxadiiqati amsi shalay beerta maanaan tegin lam nadhab ila alxadiiqati amsi taa lamaa lama soo gelin karo lannahu lamaa waxa weeye ilaa hadda maanaan tegin bay ka dhigaysa halkana waxaa ku jirta amsi shalay maanaan tegin maaha macnuhu ilaa hadda maanaan tegin ee shalay maanaan tegin weeyaan halkaa lamaa lama gelin karo lam yaxdur waalidii min asafar waa la gelin karaa lamaa yaxdur waalidii aabbahay kama iman min asafari safarka weli kama iman lamaa waxay ka dhigaysaa weli kama iman nazla almataru roobkii uu da-ay walam yanqaic ma goyn walamaa yanqaic weli ma goyn sax bay noqonaysa lam azuri اlbaarixata xalay maan ziyaaran axada cidna cidna umaan tegin albaarixata yani alleyla almaadiya we xalay cidna maan siyaaran halkaa lama gelin kara lama lannu xalay baad ka sheekaynaysaa lamaaduna ilaa hadday soo gaadhsiinaysaa nafyiga ilaa hadda cidna maan siyaaran bay ka dhigaysaa lam tarbax tijaaratuna tijaarada iyadu ma macaashin fi lcaami almaadi sanadkii tegey sanadkii tegey mar haddii laga sheekaynayo lama halkaa lama soo gelin karo daacat casaaya ushaydii way luntay daacad waxaa luntay casaaya ushaydii lam ajidha ma helin walamaa ajidha waa laodhan karaa weli ma helin tamriinka afraad dac badla kuli jumlati min aljumla aatiya jumlatan ukhraa muwaafiqatan laha fi lmacna waxaad digtaa eh, jumlooyinkan soo socda bedelkooga kuwo kale ku bedel oo ay isku macno yihiin muwaafiqan laha fi lmacna baxayu yakuunu ficluha muaarican laakiin waa inuu ficilkaygu muaaric noqdo maa saafara akhii ila اlآan waxay isku bedelaysaa lama yusaafir akhi lama yusaafir akhi nam mubakran hore u seexo wastayqid mubakran horena u toos waxay noqonaysaa litanam laamlamar baa la gelinaya litanam mubakran waltastayqid mubakran waltastayqid laamlamar baa ku jira laamulamarku way hoos dhigan tahay litanam litastayqid waa la hoos dhiga laakiin haddii wow ama faa ama uma ka horayso waa layska reebaa waltastayqid abubakr irxami aciif litarxami aciifa u naxariiso mantaha shitaau jilaalkii ma dhammaanin ila alaan ilaa hadda lammaa yantahi ashitaau saasay noqonaysa lammaa yantahi shitaau yantahi waxaa lagu jasminaya xadfa carficilla ashitaau jilaalkii ma dhammaanin weli ma dhammaanin wey lama ila alaanta looma baano marka lamaade iyo halkeedii gashay istamic nusxa waalidik talada waalidkaaga maqal litastamic nusxa waalidik iqsil famak afkaaga maydh qabla nawmi hurdada ka hor litaqsil famaka qabla nowm ba noqon aladawaat allatii tajsimu ficlay halkana waa adawaatkii labada ficil jasminay aladawaat allatii tajsimu ficlay alamila tusaalayaashu waxa weeye man yufrid fi اlakli qofkii cuntada xaddaafiya cunto badan cuna ifraad iyo xadgudub ku sameeya aad wax cunaa yadkham wuu daacaa qurmi buuri yadkham man yufrid fi اlakli yadkham man yatcab fii sigarihi qofka kadeedma markuu yar tacab iyo daal u bareera ee dadaala yatamatac wuxuu raaxaystaa fii kibarihi ama yastarix fii kibarihi waxa uu nastaa markuu weynaado marka uu yaryahay qofka dadaale ee shaqaysta ee halgame ee waxbarta ee yatamatac fii kibarihi markuu weynaado nastaa buuli ama uu raaxaysta man yatcab fii sakharihi yatamatac ama yastarix baa la dhaa fii kibarihi man yajtanib qofka ka dheeraada ada الnaasi dadka dhibtooda yanju wuxuu ka badbaadaa min adaahum dhibtooda man yajtanib qofka ka dheeraada ada الnaas bimacnaa tadiyaة الnaas inuu dadka dhibo dhibta dadka qofkii dhibtiisa ka daysta dadkan dadka dhibin yanju isaguna wuxuu ka badbaadaa min adaahum dhibtooda uu ka badbaada waayahay man yusaafir qofka safra tasdad tajaaribuhu maaa ladha tajaaribtiisa iyo waaye aragnimadiisa ayaa siyaada man yusaair qofka safra tasdad waxaa siyaada tajaaribuhu waaye aragnimadiisa tajaaribkiisa iyo waxyaabaha uu la kulmayo wuxuu arkayo ayaa siyaada waayahay marka halkan afartan miaal wuxuu u soo qaatay man man baa ku jirta man waxay ka mid tahay adawaadka wax jasmiya ee ficilka mudaaric jasmiya waxay ku jirtaa qaybta labada ficil jasmiya oo aynu in hore u soo in in waxay ahayd xarfu harin xarfu harin xarfu sharطin wajasmin macnaheeduna waa shardi qofka sidaa iyo sidaa yeel ama haddii sidaa iyo sidaa aad samayso sidaasiyo sidaasay wax u dhacaya in taftax baa ku jirta amiladiia soo maro in taftax nawaafid alxujra yatajadad hawaauha haddii aad daaqadaha furto hawo cusub baa soo galaysa marka haddii sidaa iyo sidaa aad yeesho sidaa iyo sidaasay u dhacayaan yakhruj caliyun yakhruj muxammadun haddii hebel baxo hebelna wuu baxaya labadaa shay isku xidhan xarfu sharطin wajasmin bay waxay jasminaysa laba ficil labada ficil ficilka hore waxaa la ydhaha ficlu shari ka dambana waxaa la ydhaha maxay jawaabu shari waxa laba ficil jasmiyo dhan adawaadka laba ficil jasmiyo dhan ee kuwaanaynu qaadan doonna ka mid yihiin dhammaantood waa wada waa wada shardin xarfiyaanan odhanaynin qaarkoodna waa ismu shardin qaarna waa xarfu shardin ama xaraf ha noqdaan ama ismi ha noqdaan waa wada shardi macnahay faa'idaynaya waa wada shardi wey adawaatu shardin baa la isku idhaa ama waa la kala saaraayo ismu shardin iyo xarfu shardin bay kala noqdaan laakiin macnihigu waa wada shardi wa jasmin jasmina way wada yihiinoo bal laba ficil bay jasmiyaan markiiba waxay isku maraan ama mar keliya wada jasmiyaan laba ficil labada ficil ficilka horena waxbaa la ydhaa ka dambena magac buu leeyahy ka hore maxaa la ydhaa ficlu shardi waa ka shardiga haddii aad albaabka maanta furto waan ka baxaya marka bixidaada shardi baad ku xidhan haddii aad albaabka furto w haddii aad sidaa saa samaysta ka shardi ka ficlu shardi baalaad markuu shardigaasi dhacana maxaa maxaa xasilaya haddii albaabka la furo maxaa dhacaya haddii daaqadaha la furo maxaa dhacaya waxa ka xasil ka ratimaya ama ka xasilayana jawaabu shardi baalaad haddii daaqadahoo dhan la wada furo macnaa dalika tajadud اlhawaa waxa soo cusboonaanaysa oon helayna hawo jadiida ayaa la helaya oo cusub markaa ka hore waxaa la dhaha ficlu shardi ka dambana waxa la dhaha maxay jawaabu shardi man adawaadkaasay ka mid tahay iyada macnaheega shardigii iyo jismigii waxay ku soo darsanaysaa qof bay ku tusaysaa shay caaqila qof insaan bani aadam bay ka hadlaysaa man qofkii sidaa iyo sidaa yeela wey man yufrid fi اlakli yadkham wey man yatcab fii siqarihi qofka daalaa markuu yaryahay yastarix ama yatamatac fii kibarihi markuu weynaado ayuu nastaa waxay kutusaysaa caaqil baa ladha man macnaheedu waa caaqil shaksi bay kutusaysaa qof waana shardi oo laba ficil bay jasminaysa tusaalaha koobaad man yufrid fi اlakli yadkham ka saar labada ficil ee mantu yufrid iyo iyo yadhab keebaa ficlu shariah keebaa ficlu shariah yufrid horta marka horeysa haddii lagaa helo ifraad fi lkli cuntada haddaad kala joojin weyn oo waduu qofkii maxaa ku dhacay wuu ku bukoonaya wuu ku xanuunsanaya yadhab tukhum baa ku dhacaysa man yathab fii siqarihi marka yadhab waa jawaabu shardiga man yathab ficilka hore yatcab waxa weeye ficlu shardi ka dambe ee tamatacna waa jawaab shar man yjtanib da الnaasi yanju min adaahum ka soo saar labadii ficil ficlu sharigii yjtanib jawaab sharigii yanju way isku xidhayihin man yusaafir tasda tajaaribuhu ficlu sharigii yusaafir jawaab sharigii tasdad tasdad tajaaribuhu shardigaa hore yaa meesha ku wada xidhan ficlu shardi wey koon imka man yusaafir safar ayuu shardi haddii safar la helo tajaarib badan oo ku siyaadana waad helaysa marka in tajaarib badan aad heshaa waxay ku xidhantaha inaad safar gasho ayay ku xidhantaha ka horaa ficlu shardi laydhaa ka dambena jawaabu shardi ayaa laydhaa waayahay labadaba waxaad odhanaysaa un ficlun muaaricun majsuumun ficlun muaaricun ka hore waa ficlu shardi ka dambena waa jawaabu shardi majsuum biman calaamatu jasmihi kada wakada asukuun maala tusaalaha koobaadaan icraab man yufrid fi اlakli yadkham man waxaa la odhanayaa ismu shardin ismii xarfaynu qaybin doonaa iyo xuruuf ismu shardin tajsimu ficlayn ismu shardin tajsimu ficlayn waa ismu shardi oo laba ficil ba jismi yufrid ficlu muطaaricun ficlu shardi majsuumu biman وcalaamaة jasmiha sukuun في الأكل waa jaar وmajruur ydkم فicl مطاaرع jawاaب الشharط majsuum bman وcalaamaة jasmihi الsukuun labadiiba waa ficl muطaarc majsuum bman lakiin waxaad kala raacinaysaa midna ficlu shardi waa inaad ku darto midna jawaab shari aad ku darto taasi waa manti laba ficil bay jasmisay maa tadakhir waxaad kaydsato maa waxa tadakhir aad kaydsato min maalika maalkaaga yanfacka uu ku anfici maa tudayic waxaad dayacdo min waqtiga waqtigaaga tandam calayhi waad ka shalayni waad ka murugoon doontaa maa tutlif waxaad yani baabi'iso ama aad jabiso aad xumayso taqram waxaad magdhabi amanahu lacagtiisa ayaad bixini maa tutlif wixii aad itlaafiso ee aad baabi'iso taqram amanahu lacagtiisa ayaad bixini waad magdhabi maa tunfiq maa shayga tunfiq aad bixiso fi lkhayri khayrka aad ku bixiso tujsa bihi waa laga abaalmarin tujsa bihi waa laga abaalmarin afartan miaalna ma amilala waxa iskale ma maa waxay isku mid yihiin man man bay isku mid yihiin waxay iskaga mid yihiin labadooduba waa adawaatu sharطin wa jasmin waxbay jasmiyaan amaan idhaahdo labadooduba waa ismu sharطin wa jasmin labadooduba waa wada ismu sharin wa jasmin hari bay wada faaideen waa asmaa hari faaidaysa waxna jasmisa wa jasmin ficilka mudaaricna wa jasmiya labadooduba min laba ficil bay jasmiya manna laba ficil bay jasmisaa maana laba ficil bay jasmisaa labada ficilka hore waa ficlu shardi ka dambena waa jawaabu shardi meel keliyay ku kala duwan yihin man iyo maa hal shay bay ku kala duwan yihin waxa weeye mantu waxay ahayd lilcaaqil qofkii sidaa iyo sidaa yeela qofkii sidaa iyo sidaa yeela shaksi iyo qof baa laga sheekaynaya maaduna waa ligayri alcaaqil wax kale aad ka sheekaynaysa shaygii shay baad ka sheekaynaysa wax kale oo aan caaqil ahayn hayru lcaaqil baad ka warramaysa iminka maa shayga tadakhir aad kaydsato min maalinka xoolahaaga wixii aad kaydsato yaa lacagtaad meel dhigato xoolahaad wixii aad kaydsatuu leeyahy waa wax waa shay waxaa laga sheekaynaya maa shayga tadakhir aad kaydsato shaygii aad meel dhigatay buu ka hadlaya maa tudayici waxaad dayacdo min waktiga waktigaaga ma wakti buu ka sheekaynaya maa waktiga tudayic aad dayacdo tandam calayh min waktiga maa waxa tutlif aad jebiso ama aad baabiiso aad xumayso wixi aad adigu u kharibto adaa magdhabay adaa laga qaadaya hay baa laga sheekayna wii ma tunfiq fi khayri waxaad khayrka ku bixiso shilinka aad khayrka ku bixisa marka maadu waxay ku dhacaysaa shilinkii doolarkii shaygii aad bixisa ayay ku dhacaysa taasay ku kala duwayen man qof bay ku dhacaysa macnaygu qof baa caaqil maaduna waa hayr alcaaqil waxa kale way ka sibayen labadooduba wado ismu shardin wa jasmin labadooduba waxay jasmiyaan laba ficil oo ka hore laydhaa ficlu shardi ka dambana laydhaa maxay jawaab shardi icraabkana waa iskugu mid tusaalaha koobaad oo kale aan icraab ma tadakhir min maalika yanfacka saynu icraabina ma ismu shardin wa jasmin sidii manta aynu icraabin ismu shardin wa jasmin tadakhir ficlu muطaaric ficlu shard majsuum bma وcalaamaة jasmihi الsukun tadakhir min maalik waa jaaru وmajruur min maalika waa jaaru وmajruur wey ynfacka ynfac ficl muطaaric jawaab shard majsuum bma وcalaamaة jasmihi الsukun yanfac yanfacka kaafku waa waa macno kale laakiin ficilku yanfacu buu ku joogaa yanfac sukuun baa lagu jasmay ma halkaa ku haysanaa oo ismu shardin wa iyo labadii ficil ficlu shardigu waa tadakhir jawaabu shardigiina waa yanfac labaduba waa majsuum oo sukuun baa lagu jasmay ma tudayic tudayic waa ficlu shardigii tandibna waa jawaabu shardigii ma tutlif iyo tadram ma tunfiq iyo tujza halkaasi halkaa waa in la ecraabo ma tunfiq ma ismu shardin wajasmin tajsimu ficlayn tunfiq ficlu muaaric ficlu shardi majsuumu bima wcalam jasmi asukuun fi lkhayri jaarun wamajruur tujza ficlu muaaric jawaabu shardi majsuumu bima wacalaamatu jasmihi tujza sukuun meesha ma yaalo xadfu xarfi اlcila muxuu ahaa markii hore tujza buu ahaa tujzaa walitujzaa kulu nafsin tujzaa waxay isku mid yihiin man yجtanib ada الnaasi yanjudii aan soo dhaafay yanju halkaana yanjuu buu ahaa ficlu muطaaric jawaabu shardi majsuumu biman wcalaam jasmihi yanju markaa tiraa xadfu xarf اlcila waa yadcuu oo kale yadcuu buu ahaa yadcuu baa la odhanaya waayahay waxaynu ku daraynaa oo oh, aad soo akhriyaysaan qaybtaa baxiga qaacidada inta ka horeysa intan qaacidada eh, sadarada ka horeeya halkaa uu ka bilaabma sadarka cusub haadaa eh, baxiga akhirkiisa adawaadka kale halkuu ku tirinayo haadaa ifham haadaa weye hadalka hore markaad ka baxaysa haadaa ladha dabeedna ku kalaa la iska gala hada ifham hada whunaaka adawaat أkhrى waxa jira adawaad kale tacmalu hada اcamala camalkan camal fala watufiidu sharda shardina faa'iday man iyo maa baynu imika qaadan horayna in baynuu soo qaadanay in imisaynu ka haysana saddex baad haysaa kuwii laba ficil jismine waana labiyo toban adawaad kalaa jira oo sidan u camal falo laba ficil jismiya shardina faa'iday wailayka bayaanaha waijmaala macaaniiha qaada buu ku leeyahay bayaanka ogi waa kuwa iyo macaanidoodii kooban oo kuusoo kooban id maa ugu horaysa wahya id ka in weeye intii kuma soo celinayo taasi waad soo baratu ku leeyahy id in unbay la mid tahay wahya iyadu ka in xaalay tahay tufiidu waxay faa'idaysaa asharta shardi bay faa'idaysaa sida in oo kale id id iyo in labadoodaasi waa xaraf macnuhoogu waa shardi keliya shardi unbay faa'idayn wahya ka in tufiidu sharta in iyo idma waa xarfu shardin labadooduba wa miaaluha idmaa tafcal sharan haddii aad shar samayso tandam waad murugooni idmaa tafcal sharan haddii aad shar samayso tandam waad ka murugooni idmaada halkayga waxaad ku bedeli kartaa in in tafcal sharan haddaad shar samayso tandam waa isku mid labadaas maxaa isku mid ah? in iyo idma waa isku macno waa isku icraab labadooduba waa xarfu shardin wa jasmin mahmaa in iyo idmaadaa halkaa labadaa ku jira wixii ka soo hadho dhan waa ism inta kaleo dhan waa wada ismu shardi labadaasoo keliya xarf mahmaa wahiya liayr alcaaqil mahmaadu waa hayr alcaaqil ka maa buu ku yidhi sidii maa oo kale maa maxay ahayd ma caaqil bay kutusaysa mise ayru caaqil ayru caaqil mahmaana waa liayr alcaaqil ayru caaqilkiina imisuu noqday labuu noqday maa iyo mahma waana isku macno waad isku bedeli karta wamihaaluha mahmaa tunfiq fi lkhayri wixii aad khayrka ku bixiso yuklifhu llah yuklif wma anfaqtu min shayin fahuwa yuklifhu yuklifhu llah lagoday xarafka mudaaric u horay mahmaa tunfiq wixii aad bixiso fi lkhayri khayrka aad ku bixiso yuklifhu llah ilaahay subxana wa tacaala bedel buu ku siinaya badiil baa ilahay ku siinaya kusoo bedelaya marka mahma waxay isku mid yihiin ma ma tunfiq fi اlkhayri yukhlifhu اllah haddaad tiraa waa macnuhu waa sax mahma waa ismu sharطin wa jasmin sida ma oo kale laakiin ligayr alcaaqil weeye macnaheedu tunfiq iyo yukhlif waa ficlu shardi iyo jawaabu shardiga mataa wahiy lizamaan mataadu waa zamaan miaaluha mataa yusaafir akhii walaalkay markuu safro usaafir macahu anna waan raacaya mataa yusaafir akhii walaalkay markuu safro usaafir macahu anna waan la safraya ayaana wahiya lizamaan iyaduna waa zamaan wa miaaluha ayaana tunaadi wakhtigii aad dhawaaqdo ujiibka waan ku ajiibaya waan ku aqbalaya ayaana tunaadi wakhti alla wakhtigaad dhawaaqdo ujiibka waan ku ajiibaya mataa iyo ayaana labadaasina waa lizamaan waa waktigiibay ka hadlayan goobtii ayna wahiya lilmakaan ayna waa makaan oo miaaluha ayna tadhab meel alle meeshaa tegto asxaabka waan ku raaci ayna tadhab meeshaa tegto asxaabka waan ku raaci anna wahiya lilmakaan iyaduna waa makaan wa miaaluha anna yanzil meel alle meeshii uu dego dulcilmi qofka cilmi leh meeshii uu dego yukram waa la karaamayn waa la maamuusa xayumaa wahiya lilmakaan iyaduna waa makaan wamiaaluha xayumaa yanzil meel alle meeshii uu dego matarun roob meeshii roob dego ama roob ku do yanmu zarcu zarcigu uu bixi yanmu uu ziyaadi ama uu bixi azarcu zarcigu halkaana waxaa ku jira ayna anna xayumaa saddexdaa macnahoogu waa makaan ismu shardin wa jasmin baa craabkooga abcan loodhanay laakiin waa makaan macnahoogu ayna anna iyo xayumaa waa saddex makaan zamaankuna imi soo ahaa laba keliya mataa iyo mataa iyo ayaan makaankii iyo zamaankii baaba shan zamaankuna waa laba mataa iyo ayaana makaankiina waa saddex ayna iyo anna iyo xayuma makaankiiyo zamaankiis an maa halkii horena waxaa ka sii horeeyey marka labada xarafkaa ka tegno xarfaha in iyo idmaa markaynu ka nimaadno maa iyo mahma hayr lcaaqil bay ahayd man oo cashirka ku jirtay intii cashirka ku jirtay ma soo celinaya man oo cashirka ku jirtana caaqil bay ahayd mantoo caaqil bay ahayd ma iyo mahmana waa hayru caaqil halkaa misaa ku haysan saddex labada xarafu gee in iyo idma oo iyagu shardiguna waa shan halkaas iyo zamaan iyo makaanoo shana ah. imisaad haysataa imika toban haysata waxaad haysataa in iyo idma oo xarafa ah. labadoodaas waa xuruuf man oo lilcaaqila ah. ma iyo mahmayo isku midoo ligayri lcaaqila iyo mataa iyo ayaana oo lizamaan ayna iyo anna iyo xayumaayo lilmakaan toban soo mahayse waxaa ku xigtaa kayfamaa buu ku xujisiiyey wahiya lilxaal kayfamaa waa xaaladda iyadu sheegta xaaladda sidii sida wa miaaluha kayfamaa tucaamil sadiiqak sida aad ula dhaqata saaxiibka ah yucaamilka ayuu isaguna kula dhamay sida aad ula dhaqato buu kula dhaqmay kayfa maa tucaamil sida weyaan xaaladaad kula mucaamaloto sadiiqak yucaamilka ayuu isaguna kula mucaamaloonaya ama kula dhaqmay ay wahya ayidu tasluxu waxay saalix u tahay loo isticmaali karaa lijamiici almacaani almutaqadima macaanidaa soo hormartay dhammaantood macaanida soo hormartay dhammaantood waa loo isticmaali karaa imise macnaa soo hormaray waxaad ka reebaysaa un xarafku macno malahay in iyo idmaadu shardi keliya shardi dhammaantood labaiyo toban kaliba wada shardi wey labaiyo tobanka adaadee halkan ku yaalaaba dhammaantood ee labada min labada ficil jismiya dhammaantood waa wada shardi marka labada in iyo idmaayo xarafka iyagu shardigaa ma dhaafaya macnaaan shardigaa lahayn ma laha kuwa kaleo dhan ee wada asmaadii waxay leeyihiin shardina way faa'iidaynayaan macnana wuu dheeriya marka labada xaraf iska soo dhaafo ay waxay saalix u tahay macaanidaa hormartay oo dhan halkan u dambaysa ka bilow alxaal waa loo isticmaala ay maxaa ka sii horreeyey xaalka makaan baa ka sii horreyey soo ma oo saddex mil ku tusaya waa loo isticmaala ay makaan maxaa ka sii horreeyey zamaan makaanka maxaa ka sii horreeyey zamaan baa ka sii horreeyey zamaanka waa loo isticmaala ay maxaa ka sii horreeyey hayr alcaaqil waa loo isticmaalaa ay hayr alcaaqil waxaa ka sii horraysa qorayn man oo lilcaaqili ah man oo lilcaaqili ah yaa ka sii horraysa waa mise ah, yani macaanidaan tirinaya macaanida markaan tiriyo waxaan odhanayaa xaalkaasi kayfa maada xaalku iska yaryahay laakiin iskaga dar afarta macnee hore ee ka horaysa xaalka yaa saxa afarta ka horaysa waxa weeye caaqil oo mantu ku tusto hayr alcaaqil oo ma iyo mahmaadu ku tusto amaan iyo makaan amaan iyo makaan waxa soo raacaya caaqil iyo ayr caaqil soo afar macno maaha afartaa macno baa loo isticmaala xaalku waa macno yar kayfa maaba keligeed ku tusta wax saabsi badan maaha lilxaal haddaad doonta taana ku dar ay macaanidaa hormartay oo dhan dhammaantood waa loo isticmaala intaba lilcaaqili bay noqotaa liayr alcaaqil bay noqotaa lizamaan bay noqotaa lilmakaan bay noqotaa waqad takuunu lilxaal xaalna way noqon karta inta macnaba maxaa iyada loogu isticmaala hiya bixasabi ma tudaafu ilayh waa waxa loo idaafeeye kolba markaad tidhaahdo aya caalimin tatacallam minhu atacalam minhu caalimkaad wax ka barato umbaan ka baranaya de waxay kutusaysaa shaksi aya rajulin tusaaxibu saaxib qofkaad raacdu manana raacay ama la saaxiibay caaqil bay kutusaysa markaad tidhaahdaa aya xisaanin tarkab arkab faraskaad fuushaan anaa fuulaya أy xisaanin tarkab waa hayr اcaaqil oo xayawaan ama أya sayaaratin tarkab arkab gaarigaad fuushaa fuulaya waxa weeye hayr اcaaqil markaad tidhaahdo أya yowmin tasum asum maalintaad soontaana na soomaya waa lizamaan أya makaanin tajlis fiihi ajlis meeshaad fadhiisato ayaan fadhiisanaya waa makaan marka kolba waxa loo idaafeeye waa ka dambeeya ma aya shaksinba maaya sayaaratinba mxuuahaa maaya waqtinba aya yowmin ay mise aya makaanin iyo aya mawdicin iyo ay kolba waxa ka dambeeya yuu macnahaygu noqdaa wa miaaluha miaalkan keena macnahaygu wuxuu yahay ay tusaalaha wuxuu yahay sheeg ma caaqilba ma kayr caaqilba ma makaanba ma zamaanba aya bustaanin bustaankii tadkhul aad gasho tabtahij waad farxi bustaana la bustaankii aad gasho waad farxi yani wax ku yaalla iyo quruxda aya bustaanin tadkhul tabtahij ood farxi aye maxay ku tusaysaa ay imika hayr alcaaqil waa sidaas hayr alcaaqil bustaanku ama de makaankiina way noqon kartaa sooma makaanna way noqon kartaa bustaanku maanu makaanahayn waana hayr alcaaqil waanu makaanta aya bustaanin tadkhul bustaankii aad gasho meel baad tegaysa meel baad galaysa makaankiina waxa loo idaafeeyo kolba ayay ku xidhantay waayahay waxaa rabaa in sidaa loo soo qabto waan isweydiin doonaa su-aalaha qolada laba ficil jasmisa tiradooda waxaynu ka dhigaynaa imisa waa labiyo toban adawaadka laba ficil jasmiya waa labiyo toban labiyo tobankiibaad tirinaysaa labiyo tobanka labaa xuruufa inta kalena waa asmaa in iyo idma waa xuruuf soo laba maalkaas imisaa asmaaya markaa tobanbaasmay ilymaunba xaraf waxa kaloo dhan wado ismu shardin markaad craab soonata ismu shardin wa jasmi waayahay tobankaa mxuu ahaa labada xaraf shardi un bay iyagu faa'ideeyaan tobankaa asmaada macaani bay leeyihin mantu waa lilcaaqil ma iyo mahma waa ligayr alcaaqil waxaa jira zamaan waxaa jira makaan waxaa jira lilxaal tuxaal faa'idaysa waxaa jira tu macaanidaasoo dhan saalix oo loo wada isticmaali karo mid walba macnihiisana soo qabo iyo dee tusaalina isagaa ku siiy alqaacida aladawaat alati tajsimu ficlayn adawaadka labada ficil jasmiya inata casharata adaata waa labiyo toban adaad in waidma in idma waa isku mid wahumaa xarfaani labadaas waa xarfu shardi mid kasta waman waa lilcaaqil wamahma labadaasina waa ligayr alcaaqil wamataa waayaana labadaasina waa lizamaan waayna waanaa waxayuma saddexdaasina lilmakaan wakayfama lilxaal waay tasluxu lijamiici lmacaali اlmutaqadima wajamiicuhaa tobankan dambe dhammaantood asmaaun waa asmaan dhammaantood